بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lixaade ka mida min kitaabi الsunة أو شharxi اعtiqاadi أhli الsunة لxarb bni ismaaعiil الkirmani raximah اllahu taعaalى waxaa xalay inoo dembaysay masaladii ku saabsanayd ahli qiblaha inaan lagu degdegin waxaan kufri ahaynna aan lagu tagfirin masaladaasaa inoo dembaysay baan u malay wاlkafu can ahli اlqiblati ay can takfiir ahli اlqibla walaa tukafira axada minhum bidanbin ama walaa tukafir axada minhum bidanbin walaa tukhrijhu min alislaami bicamali إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به أما وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينصب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه halkaasaynu xalay soo maray ila tahay wax yar baa marka inoo dhimanaa masalada ku saabsanoo aan xalay ballan qaaday soo maahayn marka dayntii baad iga rabtaan bismi اllah khulaasadii xalay aanu soo maray masalaة اlkufr watakfiir khulaasadeedii marka koobaad masaa'il اlikfaar watakfiir ruuxa muslimka waxa lagu gaalaysi ama diinka islaamka uu kaga baxo xukumkaa in laysbarto waa waajib inaad idinku baraarjaxale waa idinka iloobay laakiin waa waajib macrifaةu masaa'il الtakfiiri wاlikfaar waa waajibaة calى طalabaة اlcilm waxa ruuxa muslimka uu ku gaaloobi ama diinka uu kaga bixi in layska barto waa waajib maxaa yeelay haddaadan baranin waxaa dhici ruuxaan gaal ahayn inaad gaalaysiiso waxaa kaloo dhici ruux gaaloobay inaad gaalnimadiisi ka meeraysato labaduna waa khatar sheekha waxaan gaari doonaa caqiidata ahlusunna waljamaca waxaa weeye qolyahaas ree hebele islaamka sheeganaya hebel iyo hebel ah in la gaalaysiiya wawaajib buu ku dhigi doonaa ninkii ka shakiya inay gaala yihiin ama gaalaysiin waayana asagaa gaalo ku dhigi doonaa waana khatar hadde meermeerto wey marka inaad iska barato isaadan ruux muslima xaqdarro ugu degdegin mid in la gaalaysiiya ay waajib ahaydna aadan oga wareegaysanin inaad iska barato waa waajib cinda ahlicilm midda kale masalatu اlwalaa walbaraa baa ku xidhan guur iyo gowrac baa ku xidhan hiil iyo hoobaa ku xidhan waa asal diineed weeye marka inaad barataan waa laasim calaa طalabat اlcilmi iyo culummada waajib bay ku tahay caamada muslimiintana ninkii baran kara khayr ninka aan baran karina waa inuu weydiiyo culummada hawshaa taqaana taasi qodob bay ahayd qodobkii labaad waxaa weeye ahlulqiblahoo dhanba dadka islaamka sheega dawaa'iftiisoo dhanba waxay isku waafaqeen ana alkufra cadamu اliimaani biاllah gaalnimadu ama kufrigu waxaa weeye alla rumayn la'aan iimaan la'aan taa waynu soo marray intaa wixii ka dambeeya way isku maandhaafeen ardaygu markuu masaa'ilkan caqiidada daraasaynayo waa inuu iska ogaado qadriga mushtaraggaa iyo qadriga mukhtaska ah dawaa'ifta muslimiintu waxay wadaagaan ee ka dhaxeeyo iyo waxay ku kala tagsan yihiin haddaadan kala soocin wareer ka bixi maysid alqadru اlmushtarak bayna طawaa'if iyo qadriga mukhtaska yacni masaa'ilka ay isku raaceen dawaa'if ahli اlqibla iyo masaa'ilka ay ku kala maanduwan yihiin inaad ogaato waa muhiim masalaة اlkufri waاtakfiir markaad marayso aniga aqoontayda kooban halkaa masale isku waafaqeen kufri maxaa la yidhaahdaa gaalnimo waa maxay waa iimaan la'aan intaa way ka saman yihiin idinkuba hadda waad ka simantiin baan u malay idinkoo kooxyo kala duwan ah ila soomaalia waa kooxo kooxee ayib wixii intaa ka dambeeya waa la kala dhaqaaqa ma tahay mise maaha waxaa lagu kala tegi cadamu اliimaani biاllaahidi iimaan la'aantii maxay ku hirgeli maxay ku hirgashaa goormaa la odhan ruuxan waxaa haddii laga helo iimaan ma laha ama islaamkiiba uu ka baxay goormaa la odhan halkaasaa khilaafka awaa'if ahlilqibla ka bilaabanaya inaan soo koobaa isku daya insha allahu tacaala taasi qodobka waad soo fahamteen qodobka saddexaad ama labaad xalay labaad marka laga fiiriyo waxaa weeye kufrigu iyo takfiirintu waa xukun sharciah waxaan laga qaadan shareecada islaamka caqli iyo aniga waxay ila tahay iyo logu loogu leexan maayo midaana awaa'if ahliqibla badankood way ka siman yihiin waa wadaagaan kufrigu waa xugum sharci ah waxaana loogu noqon shareecadeenna macaan intaasi dawaa'ifta muslimiinta oo dhan baa isla qaba wax yar mooye dadka yare intaa khilaafay waa طaaئifa min alأشcariya abulmacaali juwayni iyo atbaacdiisa wey muctasiladu khawaarijtu murji'adu maaturiidiyo nin walbo qibladaa u nasab sheegto koox muslimad ah wuxuu qabaa kufriga iyo takfiirka ha loogu laabto sharciga islaamka wuxuu ilaah iyo rasuulkiisu ay yidhaahdaan baa gaalnimoa ayaa gaalnimo ah. wixii daliil loo waaya gaalnimo ma aha halkaas kulligood waa isku raaceen baan ku ilaa koox yar mooyeen oo ah daa'ifa min alashcariya oo ka bilaabato weliba abulxasan alashcari shuqulkuma laha waxay ka bilaabataa abilmucaali aljuwayni iyo atbaacdiisa raazi iyo halkaas nimin maray weeye xataa ardaygiisa khazaali uu ka lexday wuxuu hi sheekhay wuxuu sheegay kuma jiro anugu qodobka saddexaad shareecadaha loogu laabto kufriya takfiirine shareecadu waa adilo badan tahay way noocyo kala duwan tahay aayadaha qur'aanku iyagoo wada sugan oo kitaabka qur-aanka ku sugan oo qaciyo oo mutawaatiro oo daruuriyo ah ayaa haddana isku dilaala maaha daliilka laga qaadan waa nooce ka soo gudub xukun sharciga laga qaadan ka soo tag oo caqli laga qaadan maayo tilaabo saddexaad aynu qaadno oo ah daliilka laga qaadan waa daliilkii adilatu sharci way kala noocyo duwan tahay way kala xoog badan tahay tee laga qaadan ahluqiblaha badankood waxay yidhahdeen daliil walboo sharci a ah laga qaadan ama qaci ha noqdo ama danni ha noqdo taana waad fahanteen baan u malay daliilkaa ama qaطci ha ama daliil dani ha noqdee marba hadduu daliil sharci a yahay kufri iyo takfiirin uu kutusi waana laga qaado dawaa'if min alashcariya iyo muctasilo ayaa taa waxay yidhaahdeen daliilka laga qaadan kufriga takfiirku waa inuu noqdo daliil qaطci ah taana waad fahanteen baan u malay dawaa'ifta muslimiinta badankood waxay dhaheen daliil walbaoo sharcigeenna daliilkaa ah oo salaadda iyo soomka iyo xajka iyo tahaarada iyo xeelka nifaaska u daliishanno iyo amwaasha iyo ayaa laga qaadan kufriga iyo takfiirintu maxaa yeelay kufrigu waa xugum sharci ah sharcina adiluu lahaa daliil walboo sharcigeenna ku sugan baa masalada loo daliishan bay dheheen yaa ka biyo diida hawshaas koox yar oo ashaaciraa iyo koox yaroo muctasilaa muctasilada badankeed way kula watan hawshaada way kula qabaan ashaaciroo kala jabanna way kula qabaan idan waa maxay usuusha waa usuul mushtaraka ah waa mushtarako meel hadda ay ahlu sunna gooni la yihin soo marteen maya tilaabada afraad mi saddexaad wey tii afraad waxaa weeye asbaab اlkufri والtakفiir asbaabta lagu gaaloobo bimacnaa shayga ruuxa marka laga helo la odhan islaamkii uu ka baxay waa maxay waa qowl iyo ficil iyo ictiqaad sharcigeennu uu xukumay inuu gaalnimo yahay haddii weer aad ku hadasho ama aad fal samayso ama aad aaminto shay rumayso shayga aad rumaysay ama aad ku hadashay ee dibnahaada ka soo baxay ama aad samaysee adinkaada ka dhacay shareecadu ay u taqaana gaalnimo aduguna aad ku dhacdo maxaa la helay asbaabu takfiir asbaabtii lagu gaalaysiin lahaa takfiirka iyo ikfaarkuna waa maxay waa nisbat اlkufr ila shakhص soo intaaon ma in ruuxa loo aaneeyo inuu gaaloobay waa intaa waxa meesha yaalla taasna dawaa'if ahliqibl oo dhan baa ka wada socda ila اljahmiya إlا الjahmiya wa إlا اlkaraamiya labadaa kooxood mooyee muslimiinta intooda kale ama dawaa'ifta diinteenna islaamka u nasab sheegatay kala duwan intooda kale waa kala socdaan qowlkii iyo falkii iyo ictiqaadkii iyo shirkigii wuxuu doona ha noqdee ruuxii laga helo qowlkaas iyo falkaa iyo ictiqaadkaana sharcigu uu ku magacaabay kufri iyo gaalnimo waa gaaloobaya asbaab اlkufri baa loo yaqaana jahmiyado iyagu maxay dhaheen haddii horena ay soo yidheen iimaanku waa macrifa bas ah kufrina waxaa weeye kuna ictiqaad basah caqiido gaalnimo aan ninkii laga helo unbaa gaaloobi hadduu fal kufriga ah ku dhaco hadduu qowl ku hadlo hadduu nabi maxamed caayo ciyaadan bilah oo ilaahay caayo oo asnaamta u sujuudo oo awliyada uu tuugo oo qabriga ku dawaafo oo ilaahay khayrkii cuskado af yo adinba weligii gaaloomaya ku leeyihin ilaa uu ictiqaado qolyaha sidaa ku yidhi waa jahmiyo karaamiyana waxay ku dhaheen waxaa lagu gaaloobaa keliya qowl leanna agtooda iimaanku muxuu ahaa qowl faqad nin walba wuxuu iimaan u yaqaanay yuu wuxuu u yaqaanaa kufri taasna iska ogow gaalnimadu inay qowl noqon oo ficil noqon oo ictiqaad noqon wax walba noqon waxaa kula qaba murjo oo dhan waxaa kula qaba muctasil oo dhan waxaa kula qaba khawaarij oo dhan kulli asalkaana muxuu noqday ashaaciro waa jahmiya shee cumar ku gaadin ashaaciro jahmiya la socdaan ashaaciro waxay ku leeyihiin kufrigu waa ictiqaad faqad waxyaabahan kale o dhanna waa iska howlo kale idan waa asal mushtaraga ah asaguna maxaa kuu dhiman waxaa kuu dhiman see lagu ogaan kufrigi inuu wuxuu ku dhacay wasaa'il ihbaat baa kuu dhiman maxaa lagu sugi ruuxu inuu gaalnimo ku dhacay oo uu gaaloobay waxaa lagu sugi inuu ictiraafo asagu wixii ruuxii inuu ruuxan dilay lagu ogaan jiray inuu waxday maxaa lagu ogaadaa inuu islaantan guursadoo qaba maxaa lagu ogaadaa inuu xoolahan leeyahay maxaa lagu ogaadaa wixii qaadiga meesha fadhiya wax ku xukumi lahaa ayaa waxaad ku xukumi ruuxana inuu gaaloobay oo waa maxay inuu maalan qirto in makhraatiyaal la helo caddaynaya hebel waa waxaasu ku dhacay oo laba wadaadoo lagu kalsoon yahay ay dhahaan hebel annagaa hubna asagoo nabiga cay annagaa aragnay asagoo ilaahay hayrkii caabuday annagaa aragnay asagoo ilaahay hayrkii kitaabkiisa wax ku xukumay annagaa aragnay waxaan kitaabka rabbi ka ahay idan waa bayino taasi may noqota bayino iyo ictiraaf waxaa dheer oo kale istifaada istifaado waxa la yidhahdana waa lagu sugaa masalada ayadaa ah. intaa waa markii ruuxii qada iyo xugum loo baahda wey haddii adiga shakhsiyan ruuxii aad gaalnimo ku aragto qaadigu hawsha agtiisa aysan ka sugnaanin adugu waxaad kula dhaqmaysaa inuu gaal yahay u guurin maysid ku daba tukan maysid wixii gaal uu kaa mudnaabaad yaad la mari adaa ogaaday qaadigiina hawshii ma arag muslimiinta kalena kuma oga laakiin adugu waxaad og tahay inuu baasha ninku ku dhufleeyo ru'yo iyo cilmi ada mar haddaad ogaatay waa inaad adugu iska ilaaliso hawlahaasna waa intaas maxaa kuu soo hadhay yaa wax tagfiirin tilaabo labaad man lahu cilmu biasbaabi اlkufri wa shuruuطi wa mawaanici nin walbaoo garanaya waxa lagu gaaloobo iyo shuruudda gaalnimada iyo mawaanicdeeda qodobka toddobaad soo ma ah markaa yaa la gaalaysiin nin walbo mukalafa oo mukhtaar ah ruux walbo mukalaf ah bimacnaa ruuxii baaliga ah ee caaqilka ahaa xaggana waxaan doorteen lagu darqina lagu qasbin hadduu gaalnimo wuxuu sharci u yaqaanay ku dhaco waa la tagfiirinaya culumadu waa isku maandhaafeen ruuxa maqaangaadh ma la shardiyaa mise lama shardiyo imaamu shaafici wuxuu leeyahay ruuxu waa inuu qaangaadh yahay caqligiisuna taam yahay xaggana aan la darqiin oo waxaan doorta asagu oon la qasbi a'immada kale waxay leeyihin laba shard unbaa la shardiyaa inuu caaqil yahay caqligiisu joogo miyirka iyo maanka aan lagaga jirin iyo inaan la qasbin waxay kaloo fuqaadu isku maandhaafeen ruuxa sarqaansan ee khamre intuu ka soo dhergay hantaatacahaya ee alaalaxa ah hadduu gaalnimo ku dhaca maxaa lagu samay waxay dhaheen waa gaal oo miyirka iyo maanki ma jooge nin waxay dhaheen maya waa loo qaban mahay ninka waa waalan yahay maxaa la qabtaa xaqiisii ma jooge waa masaa'il isku mandhaaf manduumo yaroo hadda ka hor aan jacburiyo ku saabsan masalada waxaan waxaa ku idhi muxuu ahaa wakhtalafuu fi اlxilmi hal yuraacu waاkhtalafuu fi اlxulmi hal yuraacu wa fi الsakraani baynahum nisaacu waxay isku maandhaafeen alxulm waa albuluuq hal yuraacu ma la ictibaarin وفي السكراaن بينهم نزاع سكrاan مaxaa ku jira isaguna نزاع يعني mسلna caqligay u laaban midna way u laabanaysaa buluuqay u laabanaysaa marka waa masaaئل khilaaفi ah masaaئilka khilaafiga wadaad bay ku dhi sakraanku hadduu kufri ku dhaco waxaa laga soo qaadi nin miyir qaba oo maxaa jira horaanba maxaa u geeye khamrada khamradan baas maxaa u geeye asagaa farta la galay warkaa waad fahanteen baan u maray qaacidada asalka kale ku anfici toddobaad mise sideedaad falku falku ama weedho hadduu sariix yahay ama daahir fi lkufri la eegi maayo ruuxa niyadiisi iyo qasadkiisi iyo ta'wiilkiisa alficlu wاlqowlu ida kaana صariixan aw ظaahiran fii macnaahu falaa yuqbal التa'wiilu walaa cibraةa biاlqasdi والniya ruux baa sanam u sujuuda ad arkayso markaas tiri waad gaalowda wuxuu ha u bixin hawlo kala kale ahaaye falku ama weedhu hadday macnaheeda ku caddahay luuqluuq la yeeli maayo aanaan iyo waxaasaan oga jeediyo kanaan ka waday ma socoto kanaan ka waday kanaan oga jeediyo qasadkaasaan la waxaa lagaa yeeli marka falku iyo qawlku uusan ku caddayn macnihiisii haddii kale adduunku socon maayo shareecadu taasay ku dhisantahay ruuxii wanaag inoo muujiya wanaag baynu kula dhaqmaynaa ruuxii xumaan ka muuqato xumaan baynu kula dhaqmaynaa taana waa masale ijmaaciya labtirkeedu qodobaha laisku waafaqay ka mid tahay middaa iyada ah dhankaa marka laga firi laakiin waxaa weeye asbaabtii aqwaasha baa lagu kala tegaya almaanic min atakfiir gaalnimada waxa kaa hor istaagaya ruuxa u diiday in la gaalaysiiyo waxaa shardi a ah markaad maanic ka dhigayso oo cinda qiyaamihi almaanicu yuctabaru cinda qiyaamihi laa cinda ixtimaalihi ruuxu markii laga helo jahli loogu cudurdaaro matalan qasab iyo ikraah loogu cudurdaaro caqli la'aan loogu cudurdaaro qaangaadh la'aan loogu cudurdaaro oo laga helo markaasaa kufriga laga leexinaya laakiin way dhici kartaa soo ma dhici karto maybi rubama lacalla ma socoto laga yaabaa laga yaabaa ma shaqayso taa ayaan lagugu lokayni almaanicu yuctabaru cinda qiyaamihi bishasi laa cinda ixtimaalihi taana aydna waa iska masale aan khilaaf badan ku jirin masaladii xala markaa idiin ballanqaaday aan u soo dego intaa khulaasadii eh, xalay kala goday bay ahayd masaa'il kala iska dhiman in sha allahu tacaala manduumadaasa laga yaaba mar in adin ku dul akhriyo dhib ma laha laakiin hadda qaraa'intii qaraa'intii waxaynu nidhi maadaama la yidhi kufrigu asbaab buu leeyahy asbaabtuna waa qowl iyo ficil walbo shareecadu ay tiri waa kufri haddaba kufrigii see lagu soo saari ilan kufriga asqar iyo akbar buu leeyahay nifaaqi mid weyn iyo mid yar buu leeyahay fisqigii mid yar iyo mid weyn oo qaangaadhuu leeyahay dulmigii mid weyn oo lagu gaaloobay midaan lagu gaaloobin buu leeyahay see loo kala sooci qaraa'in ban xal idiin sheegay meeqay ahayd shan qariino tii koobaad waxay ahayd aliطlaaqu ama an yakuuna lafdu اlkufri mujaradan lafdu اlkufri hadduu qur-aanka iyo sunnada ku yimaado xaggana uu ka dharla'yahay qaraa'in leexisa bimacnaa waa la iطlaaqay wax dabara iyo wax seetaa iyo daliil sarfiyana ma daba socdo laa mutasila walaa munfasilan waxaan lena waa kufri abar ah waa kufri akbara man taraka salaata faqad kafaraan idinku miaaliyey laa tactadiruu qad kafartum wax qiiranaa la raaciyey qad kafartum waad gaalowdeen waa mujarad ama waa muطlaq aliطlaaqu aw الtajriid min alqaraa'in waxaad u deliishan kufriga inuu yahay kufri akbara lanna asalku waxaa weeye shareecadeenna haddee kufri iyo shirki iyo nifaaq la iطlaaqo sida badan waa inuu kii weynaa looga jeedo haddii kii yaraa looga jeedo qariina iyo waxaa loo baahan yahay sawaarif baa loo baahan yahay midda labaad waxay ahayd atacriif haddii alla geliyo shirkigii ama nifaaqii ama kufrigii alla geliyo asaguna waxaa lagu xambaaraa haaliban kufrigii weynaa ayib bal ibnu taymiya wuxuu leey asagu maba dhici karto kufri la tacriifiyey inuu asqar noqdo kitaab alcumda shar cumdu sidaa ku yidhahdaa iyo muxuu ahaayey iyo iqhtaas siraat almustaqiimkaba midii saddexaad waxay ahayd alixbaad kufri maxaa lagu yaqaana kufri iyo shirki waxaa lagu yaqaanaa in camalkaada saalix oo dhanba uu hobtoo daato soo ma ahayn haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii ama sunnadii nebi maxamed ay ku timaaddo fal iyo ficil baa layn ruuxii sameeya camalkiisibaa hoobanaya lama dhihin wuu gaaloobee la soco ha khaldamin weligaa waxaa la yidhi waxaa ruuxiisan camalkiisi baa hoobanaya ruuxii waxaa ku hadla camalkiisi baa hoobanaya waxaan leenahay camalkan iyo falkan ruuxii sameeye camalkiisu uu daadanayo camalku wuxuu u daadan hee waxaana gaalnimo ah wey ilaan shareecadeenna waxaan ku naqaanay camal waxaa hoobiya oo baabi'iya gaalnimo iyo shirki laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu biاlqowli kajahri bacdikum libacdi maxaa layidhi an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun saysan u daadina acmaashiinnu ay idinkoon ogayn nabiga hadalka hor aagu dhigina ixtiraama qadariya ka edebsada haddii nabiga laakiin aad ku qallabsanaato derderto indhaha ka gasho hadalkana aad dallacdo ood sidhinka u qabato adoon is ogayn ba waxaa hoobanaya camalkaadi macnaheedu waa maxay adoon is ogeyn baad gaaloobaysaa wey halis hawsha iyada ah ayib idan ixbaadna waa loo deliishadaa suurada kale qarinada shanaad waxay ahayd afraad cafwan altakhliidu wاlkhuluudu fi الnaar haddii camal la sheego iyo ficil shareecadu ay tiraa wuxuu ruuxii sameeye naar buu ku waarahayaa alkhuluud qur-aanka badankii meeshu ku soo aroro wuxuu noqdaa kufri abara camalka asaga hal meeloo taqaanaan suurat eh, suurat nisa miyay ahayd waman yaqtul minhu mutacamidan aayaddan baa laysku hayaa khuluudku weliba haddii abadan la raaciyo wuu ka sii darhayaa oo wuu sii xogaystay inuu gaalnimo yahay marka camal haddii la sheego iyo fal ruuxu sameeye la yidhaahdo naar buu ku waara waciidkii laga ratibaa wuxuu noqday naar inaad ku waarto yaaban kufri la raacin waxaan leenahay waxaad ruuxii falkan sameeyey uu naar ogu waarahaya falkan baa ogoobay wuxuu yahay gaalnimo ilaan gaalon baa naar ku waarta muslim kuma waare shanta qariino afartaasi waynu soo maray almuqaabala muqaabala waad soo marteen in laysbarbar dhigo kufrigii iyo iimaankii iimaankii iyo fisqigii iimaankii iyo dulmigii waxaan leenahay labadaas barbar dhigahayo midna waa kii islaamka lagu kanna waa kga lagaga baxahayey waa aniga aayado dhowra xalay sheegna wey almuqaabala yaa la yidhahdaa mid shanaad ee mid lixaad cafwan oo kii xala idiin ballaqaad aan ku daro asbaab badan baa jirta laakiin wixii un hadda ii suura galay waxaa weeye haddii dulmi iyo fisqi buu khuseeyaa fisqi iyo dulmi buu khuseeyaa fisqiga iyo dulmiga iyo nifaaqa iyo wixii la halmaado haddii lagu tilmaamo ruux gaalnimo lagu soo tilmaamay imaa e, sariixan wa imaa siyaaqan dulmigaas iyo fisqigaasi waa dulmigii diinta lagaga baxayey ama waa fisqigii diinta lagaga baxayey bimacnaa waa maxay ruux baa fisqi lagu tilmaamay ama dulmi baa lagu tilmaamay ama nifaaq baa lagu tilmaamay horaanna kooxdaa qudhigeeda waxaa lagu soo tilmaamay kufri dulmigaas iyo fisqiga iyo nifaaqa ma noqon karo waxaan ka ahayn gaalnimo ziyaadaa weliba الفسق والكفر إذا كانت عفوا والفسق والظلم إذا كان تابعا للكفر لا يكون إلا زيادة في الكفر علم الجدال وزيادة في الكفر محل ليلي مثلا قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر in aladiina kafaruu baa lagu soo yidhi maxaa la daba dhigay wadalamuu baa la yidhi dulmigaan muxuu yahay ma dulmigii yaraada ee macaasidii caadiga hayd ba waa dulmi gaalnimo dulmi gaalnimo wey iska ilaali wamaa yajxadu biaayaatina ila alkaafiruun baa cankabuud laga yidhi kadib waxaa daba dhacday wamaa yajxadu biaayaatina ila اaalimuun bacda aaya aayad baa dhexda ku jirto idan dulmigan la sheegaya kii hore maxaa u dhexeeya dulmiganaa ka khatarsan kufriga inama nasiu ziyaadatn fi اlkufri somaydan akhriyey sidoo kale dulmigan daba dhaxaya kufrigu cinda alculamaa maxay waa gaalnimo iyo ziyaado waa gaalnimo qaan gaadho ta dhacday weeye tii roonayd xataa ma aha ila naaraha kala subxaanalayste gaalnimadaa kala yaryare culummada culumul qur-aanka ku takhasusay baa hawlaha caddeey laga faa'idaystay wadaadda masaakiin hawsha fahansan way ku rafaadaan alimaam sharafudiin aلطiibi ayaa qadiyadda ka hadlay fii xaashiyati cala alkashaaf waxaa ka hadla alimaam abu jacfar axmed ibraahim aلthaqafi اlghirnaati اlandalusi kitaabkiisa milaak الta'wiil alqaaطic bidawi اlilxaadi wالtacطiil fii mutashaabih lafdi min atanziil kitaab uu leeyahay laba mujlo musiiba ah weeye aad u qiimo badan waxay dhaheen culummadu waa kitaabun hariibun lam yu'allaf miluhu fi lislaam aayadaha qur-aanka ee isku xuruufta ah xaggana kale macnadun buu ka hadlaa maxaa aayadda sida loo yidhi suuramina saa loo yidhi xikmada ku jirtuu ka hadlaa kitaab madax bannaan wey almuhim wuxuu ka hadlay waxaa ka mid a aayaddu lagu rafaaday ee wadaadda ku rafaadee waxaa la yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun maxaa daba dhacay haddana fa ulaa'ika hum الظaalimuun haddana maxaa la yidhi alfaasiquun labada dambea ka xog badanta hore qur-aanka ninka yaqaana ninki laakiin asar ibn cabaas lagaga dhiga shubho ka asagay u taallaa weliga ha ku feedhoge faraha ka qaad ha ka sii daynin almuhim haddii la yidhi kuwii hore fa ulaa'ika hum اlkaafiruun waa kufri mujarad ah kuwan dambe la yidhi fa ulaa'ika hum اlظaalimuun baa ka gaalsan kuwii hore waxaa ka sii gaalsan labaduba e kuwan faasiqunta le qur-aanka markaad dhuuxdo saasaad fahmaysaa imaamkuna wuxuu ha hadda idiin soo sheegay milaaku ta'wiil ninka iska leh nin walbo aayadda si kale u fasiro qur-anka ma yaqaana bal waa nin aan aqoon u lahayn qur-aanku siyaaqiisa qaabka u hadlo waa runtii leanno riddada culum waxay u qaybiyaan ridda mujarada iyo ridda muuqaaladaa la yidhahdaa haddaad islaamka intaad ka baxdood gaalowdo muslimiin aadan xoola ka dhicin dad islaanna aadan laynin edabdaradaa ilaahay aad ka gasho un ku ah ekaato maxaa loo yaqaanaa ridda mujarada haddaad gaalnimadaad edabdaro ku darto nin muslimioo disho iyo dadaad baabi'iso iyo xoola aad dhacdo iyo gabdho aad kubsato waad gaaloodo diintii baad ka baxa haddana waxaad noqotayba mooriyaan ku mooriyaana gaalnimadiisii kaa maxaa loo yaqaanaa ridda muqalladaa lyadaa kaa culum waxay dhaha hatuu xataa toobadkeen la dayn maaya culammadu qayba ka mida ah. xataa toobadkeen waa in la dilo maxaa dembigiisu wuxuu noqday dembi ummadda ka sidcaleeyey gaalnimadiis way gaamurtaka asagu waxaan seef ahayn dhaqi maysay dheheen hawshiisu lagana dhegaysan maayo towbadda asaga iyo alla u dhaqaysa laakiin dhibkuu noo geystay iyo finahaarihii iyo fasaadkii waa inuu eedo intuu adduunka jooga aakhira baa alla gaadhe yacni baashaa kala daran waad fahanteen baan u malay qaraa'in kaleoo kutusaysa camalka inuu kufri yahay ayaa jirta intaas laakiin caawa aan ku ekayno maadaama kitaabku intaa ka badan aan la saari karin qaraa'intaas culummadu mid walba meelbu ku sheegaya laakiin iyadoo urursan insaan lagugu sardiyo aw xasaan loogama horraynin baan u malaynayaa xagana waa aniga inta aan ku faano soo ma ahayn intaa marka iskaga dulqaata masalada intaanan ka tegin mas'alada intaanan ka tegin maqsuudkeeda wuxuu ahaa oo sheekhu yidhi walkafu can ahli اqiblati can takfiir ahli اqibla ujeeddada looga jeedo waa laba qodob labadii qodobna sheekhu nasku kugu keenay mid wuxuu ku yidhi ruuxii nas uu tagfiiriya haa waa la tagfiirin ruuxii bidca ku dhaca ee bidcadaasoo shareecadu gaalnimo u taqaanaasna waa la tagfiirin laakiin muslimiinta intooda kale iska ilaali muslimiin ha kuwa ahaadeen muminiin ha kuwa ahaadeen islaamnimo oola dhaqan ha ku xadgudbin siduu daxaawi kuu yidhi wanusami ahla qiblatina he muslimiina wa muminiin dadka qibladan u tukada ee xagga islaamka aada ee kacbada aada ee nagu na sheegta al ninkii magacaada sheegta maqashaa loo jiraa baa la yidhi ruuxa adduun anu muslim baan ahay saan u tukano u tukanhayo uu nagu soo maxaabsado so inaan soo dhoweyno ma aha hadday khayaano ka tahay allah ogo wa xisaabum cala allah laakiin annagu muuqaalkan waa maxay wadaadkan koofiyadda weyn ee safka nala buuxinaya nala gurmaha meydka nala xabaali sadaqada nala baxsan nala soomi nala salaadi walaalkee wey waramay dhici kartaa inuu munaafiq isqaran yahay laguma dirtan hawsha adiga yaa kuu diray qalbigiisa waxa ku jira wuxuu qarsanhayo callaamu اlhuyuub baa kala xisaabtami mata mise ma aha subxaan qaadir bay u taallaa adu maxaa kuu yaalla muuqaalkaa ka hore maxaa ka muuqda islaamnimo islaan ha kuu ahaado xumaan baa ka muuqata xumaanta kula dhaqan marka taasi wuxuu ka hadlayaa markaa taas dabuucaddeeto hore wuxuu ku gadaal xoorayaa laba kooxood kooxda koobaad waa khawaarij kooxda labaadna waa muctasilo leanna labadu waciidiyaa laysla yidhaahdaa oo waciidiyo muctasile iyo khawaarij waxaan kufri ahayn oon sharcigu kufri ku sheegin oon daliil sharciga lahayn bay wax ku tagfiirinaya daliil sharciga waxaan lahayn maa maxay macaasidii been la sheego wax la xado khamro la cabo ruux muslimoo la dilo dunuubta waaweyne kabaa'irta ah khawaarijtu xataa bacd wax ku tagfiiriyaan ayay ruuxu ku dhacay waa gaal leeyihi xagga xukumka waa iska waafaqsan yihiin xukumka aakharo waa iska waafaqsan yihiin oo ruuxa noocaasa ee khamro cabba ama zinaysta ama been sheega hadduu dhintay dhaheen isagoon toobad keenin aakharo naar buu geli wuuna ku waari naartaa siday gaalada ogu waaraan khawaarijii muctasilataa way ka wada socdaan waa ka saman yihiin waxay ku kala tageen magaca adduunka uu qaadan masalatu alasmaa walaxkaam waxa loo yidhi wey alxukmu waa maxay aakharo waa alkhuluudu fi naar waa iska waafaqeen xukumka ismiga iyo magaca la siin adduunkay isku maandhaafeen khawaarij waxay dhan waa kaafirun fi dunya wa kaafirun fi laakhirati wax la kala qaadi ma jiro ruuxii been sheega ama khamro caba ama wax dhaca ama wax xada waa maxay adduunkana waa gaal bay dheheen aakharana waa naar galeen naartuuna ku waari bay dheheen ciyaadan billaah waa madhab baail ah oon diinta shuqul ku lahayn oo idabdarra ah nebi maxamed baa kuwii khamrada cabbay wuu karbaashahay muxuu gaalo way u dhihi waayey yuhuuddiiyo nasaaradii khamrada cabbaysiiyo quraysh miyuu nabigu karbaashay intuu karbaashu weliba marka lacaayo dhii jirayaan lacaayan haloo duceeye dambidhaaf ilah weydiiya shaydaana ha u kaalmaynina mid baa eh, waxaday gacantuu gooyey gabadh baa sinaysatay waa la rajmi waa lagu tukaday dembi dhaaf baa ilah loo weydiiyey maacis iyo khaamidiye iyo juhayne iyo intaba waa dhacday idan dadka cusaadda ah ee ilaahay caasiyey ee shaydaan duubsaday inay muslimiin yihiin toobad toobadna loogu yeedho ilaahayna ay ka cabsadaan bay shareecadu taqaanaa qur muxuu ku yidhi aلzaniyة والzani fajliduu kula takfiriya m miyaa la yidho gaalaysiiya mise edbiya la karbaasha kadibna islaamka ku dara sidaas wey warkooda war baailon sal lahayn wey amaa waxay dhaheen war niman yahow meel laga mara ma garan mayne nimankan aakharana naar aan ku kuusno adduunka intay joogaanna sida muslimiin aan ola dhaqanay dhaheen adduunka waxay dhaheen ruuxaasi khamrada cabbay ama zinaystay ama dunuubtaa ku dhacay kaafirna dhihi maynay dheheen muslim iyo mu'minna odhan mayno oo magacii waxaa weeyaan waa hafanhaaf bay dheheen hafanhaaf manzila bayna almansilatayn islaan iyo gaal buu u dhexeeya waa laba kaarlay dheheen gaalna ma aha muslima muxuu yahay waranahoreen waxay dheheen laba reer dhaxaad wey ninku waa caqligaasay la yimaadeen waxay rabaan inay ka badbaadaan nusuustii iyo aayadihii iyo adiladii iyo ijmaacii saxaabada dhaqanka rasuulka ee cusaada iyo dadka xadgudbay ee shareecada meel kaga dhacay in xaggana gaaloobin kula dhaqmahayey muslimnimo tii bay rabaan inay ka badbaadaan oo way kaa guursan ninuu og yahay inuu aakhara naar ku waari ninka mucsile ka guursan oo gabadha u guurin oo gawriciisa cuni bal munaafiqad intaa ka dheeg ma aragta uu kula tukan uu ku tujin waxaasoo dhan waa axkaamta adduunka aakhare laakiin maxay leeyihiin sida khawaarij buu naar ogu waari sida gaal fircoon iyo haamaa naar ogu waarahaya ayib qayb muctila waxay leeyihin kuwaasoo kale sida gaalada waaweyn loo cadaabi mahaye cadaab ka latifan bay weligood ku jira hayaan ila isu gaalnimo ma ahe qolyahaasuu sheekhu ku gadaal xooraya si guud si gaar ahaanee khawaarijta qayb la yidhahda akhnasiyo yuu ka digahayaa sheekh akhnasiyo waa maxay waa aafo isliib xataa idla jooga nimanka akhnasiyada la yidhahdo isliib way dhooban yihiin waaga reer macalin wuxuu dadkaa sheeg sheegaysa wadaado dah lagu kari maaye laakiin wixii haddaan la dhihin waa ka hebel iska ilaaliya oo baasha cirkun loo tuuro nin walba nin buu dhakada ka saaree maxaa la samay dhibba ma laha niman akhnasiye la yidhahdo maxay qabaan nimankaa meel walbaba daadsan soomaaliyana qabsaday meelo ka mida barigaa lagu sheegahay bari bariga soomaaliya qardhayba qabsadeen inay ka dhigteen ba daaruulhijra meel loo soo jiroodo qolyihin ba jirta waxba haysta ayib hadda hore islii bay idinla fadhiyaan dukaamo iyo masaajid iyo alaab bay ku leeyihiin ayib xawaalada waaweyna wayba leeyihiin baa la yidhi rag shaqaalahoodii u shaqeeya masaajidkan ay fadhiyaan waa laga yaaba xawaalaha ayaga ah intaas waa kaftankayga nimankaa maxay qabaan ruux aan islaam ku hubin islaam u xukuma mayno ruux aanan gaalnimo ku hubinna gaalnimo ku xukumi mayno inta ka dhaxaysayna ka warqabin xukum islaam iyo mid gal midna siin mayno maxaan kula dhaqmaynaa iska ilaalin altawaquf watabayun alkaafiru man calimnaa kufrahu wاlmuslimu wاlmuminu man calimna islaamahu wa iimaanahu wmaa laa waa maxay natawaqaf assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu baad leedahay nabad weeye walaal buu ku leeyahay muxuu saa kuu leeyahay inaad muslim tahay inaad gaal tahay ma ogo oo waxaan iga muuqdana waxaa haalo i taalla mu leehay gaalba koofiyada waa qaataaba ku leeyahay koofiyada qabiiska iyo waa la wada qaataa dharka waa la wada qabaa assalaamu calaykum wax la barto weeye ilaa aan kugu hubsado gaalnimo gaal baataa ku dhihi ku ilaa aan kugu hubsado anugu shakhsiyan aniga wey ma aha cid kale anugu aan ku ogaada muslim tahayna muslim kuu xukumi maayo haddaadan idiga warqabin muuqaalkay uuna islaam u egyahay maxaad i leedahay allah ku yaqaan anu kuma aqaano maxaan kuga dhaqmahayaa xugum islaamku siin maayo gowracaa cuni maayo salaanta kaa qaadi maayo kaa guursan maayo kugu daba tukan maayo sadaqa kugu bixin maayo zaka ku siin maayo maxaan kuga dhaqmahayaa waan kaa istaagi bimacnaa xugum islaam kuma siinayo wey war magaal baan ahay allaa ku yaqaanaa horta aan ku ogaado nimanka waad la dhooban yihiin oo joogaan nimankaa akhnasiyaa la yidhahda akhnasiyo waa qayb ka mida khawaarijta ka baxda ka badan alimaam abulxasan alashcari baa kaga hadlay maqaalaat اlislaamiyiin juska koobaad boqol iyo sideetan safxada ah boqol iyo sideetan wadaadka cabdilqaahir albaqdaadi kitaabkiisa alfarqu bayna alfiraq asna safxada ah wuxuu kaga hadlay boqol iyo koobaad waa niman la yaqaano dhooban nimankaasi waa shooq baa ka digahayaa bimacnaa ruux muslimana oon daliil takfiirinaha takfiirin buu sheekhu ku yidhi ahlu qiblaha islaamka ka muuqda ee qiblada u tukanhaya ee shicaarka iyo dawaahirta ka muuqatana islaamnimo u xukun kana gaabso takfiirintooda allaahumma inuu daliil ku tusa mooye idan waddadii khawaarijna ha ku dhicin iyo muctasilo hawlihii jahmiyana ha ku dhicinbu labaduu kaaga digahayaa sheekhu labadaa good inta badan xaqu laba aafu u dhexeeya khayrkuna laba aafu inta badan u dhexeeya tawasudku waa midkaas taasuu sheekhu kaaga digay ayb muslimiintao dhan uga marka anagu muslimiinta qiblada u jeedo dhan nimaan anagu si goona oga warqabno iyo nimaanan ka warqabinba hadday islaamnimo muujisan hayaan maxay noo yihiin muslimiin mu'miniin korkaa guud weeye hadda muminiinta marka islaamkii daahirkaasaad oga jeedaa kii xaqiiqiga dhabta allah garanaya midka asaga laakiin xukun islaam baanu siin dhaqan islaam baanu kula dhaqmi hadduu marka yahay macluumu اlislaam iyo hadduu mastuuru lxaal yahay iyo hadduu majhuul yahay intuba waxaad siinaysaa xukm islaam baad ku adhamaysaa midka majhuulka ah ee shacaa'ir islaamna aan muujisanayn xog hoosena aadan ka haynin daar la raaciyo iyo nasab la raaciyo iyo lagu xukumana aan lahayn haddii xukm sharci kaaga xidhmo kaa waa la baadhi karaa qanaha ku khaldamina nin baad fiirisay mahwadaad tabliiqoo duuban baa mise waa sinka sinkad kala garan weydaba ila qolyaha tabliiqu si waxay u duubtaan siikha duubkooda iyo si tabliiqa asu ega moogta suma arag waad kala garan weyday ma wadaad carbeed ba mise waa yuhuudi ninku kala saari weydayba xugun baa kaaga xidhan inaad zaka siisaa rabtaa inaad neef ii gowrac dhahaa rabtaa matalan qolyo gawrac aan la cunaynin baan ka hadlayna in aad waxaad rabtaa aad qoor muslim ahaan u xorayso waxaad rabtaa inaad ka guursato waxaad rabtaa inaad u guuriso xugun baa kaaga xidhma shaksi adiga ah kaa waad baadh wa warkaalay orma muslim baat mise gaal baat muslim baan ahay bal ashahaado u ashahad nin fiican baata ad leedahay maxaa u daliil ah saxaabigii mucaad bn xakam asulami fii saxiixi muslim qoor muslimada inuu xoreeyaa lagu yeeshay kadibna wuxuu nabi allow gabadh addoona oo adhiga ii raacdaa jirtee gabadhaa ma xorayn karaa oo qoortii lagu lahaa muslimadda ah ma ku baxaysaa nabig u yeedh aa loo yeedhay nabigu wuu imtixaanay ayn allah baa la yidhi cirkay farta u taagtay anugu maxaan ahaa la yidhi anugu nabi maxadan maxaan ahay buu saa intay tiri bay tiri waa saas rasuulka ilah baa tahay tiri waxyigaa kugu socday tiri waa gabadh nuubiyad ah xadiidku riwaayad kalu leeyahay mid kaloo iyaduna waxaa jirta caddaysayba ayn allah fi الsamaa anugu maxaan rasuul اllahi baa tahay nabig wuxu uhi actiqha fa inahaa mumina ay muslima maxaa loo imtixaanay majhuulaة اlxaal bay ahayd waa la garan waaye ma muslimadba ma gaalaba la garan waaye ruuxu laakiin hadday shacaa'ir iyo madaahir islaam ka muuqato la qodqodi maayo la baari maayo daahirkaasaan kula dhaqmayna haddaad qoodqooddo aafa kaa soo socota akhnasiyo inaad u gashaad rabtaa akhnasiyo inaad u gashaad rabtaa ruuxa daahirkiisaa kula dhaqan islaamnimaa ka muuqata salaadii baa ka muuqata islaamkii buu dhex joogaa waa ashahaadan hayaa idan qodqodi maysid kaan warkiisa caddaynin madaahirna ka muuqanin raadkiisu kuu bixi waayo xataa laguma dirsanin faraha ka qaad maalinkii xukun uu kaaga xidhmaa adigu somaana suon caddaynin maalinkaas haddii war kala bixi mayne waxba iga kaa dhegana maxaad ahayd inta kale laakiin islaamkaas kaga dhex jirana faraha ka qaad int hawshaas sidaas wey macluumu lislaam mastuur lxaal iyo majhuul halkaa un wey midaan xukum kaaga xidhnayn laguma dirsanin korkaa koriya islaamkaasaad raacinaysa labadaa god iska ilaali labadaa god aad iskaga ilaaliya sheekhu wuxuu yidhi intaa haddaan ka baxno soo mana ma dhammaani waxbaa dhiman sheekhu wuxuu yidhi walaa uxibu الsalaaةa salaada ma jecli khalfa ahli اlbidaci khalfa ahli اlbidaci cafwan ahlulbidaca gadaashooda in lagu tukado salaadaa ma jecli waxaa la yaab leh waxaa la yaab leh sidii dadka qaarkood ay lahaan ka carara khawaarij iyo muctasilo madhabkoodii waxay u galeen jahmiya u galeen irja ma aha irja ma maqli karo jahmiyay u galeen soalinta in soo dhammaa murji'i iyo salafu saalix way wada socdaa masaa'il kufr soomaana soo caddayn hawsha iyada ah ayib marka jahmiya u galeen qolyana say u lahaayeen mushrikiin haweli gacal ha ka dhiganina iyo weli iyo masalatulwalaa walbaraba intay ku xadgudbeen iyo islaamkii oo dhan wixii dunida dhoobnaa malaayiintii iyo balaayintii ila dadka islaamka sheegta waxaa la sheegaa boqol kiiba labaatan iyo shan inay adduunka ka yihiin adduunka o dhan boqol kiiba labaatan iyo shan baa la sheegaa dadkaasoo dhan ba waxay dhaheen intaanada yarkee sitay manoogtadu qaada mooye inti kala gaalo way taagan yihiin iyo kuwa aanan garanayn oo muxuu ahaayey lagula dhaqmahayo iska ilaalin qayb la takoorahayo qayb warkooda la caddaynaya dadku intaasay u yihiin ayagu inta kooran oo la iska ilaalin hayo inta warkooda caddaanhayo iyo qayb xukuman labadaa godba ha ku dhicin iska ila ku aafoobin khawaarij madhab ummadda ay kala duwan tahay oo la khaas noqotay madhabka waxaa jira ah in lagu takfiiriyo ummadda macaasida halkaa madhab baa jira nin aan dadka macaasi ku takfiirinaynin khasiisa min khasaa'is alkhawaarij kaana aan laga helin oo ti hadda aan sheeginoo kale ah ma dhihi karti waa khaarij haddii kale maxaad fahansanaynba madhab alkhawaarij asbaab اlkufri wاtakfiir laisku khilaafay maalan mawaanic laisku khilaafay shuruud laisku khilaafay yaa beryahan dambe laisku riixa qolyaha wahaabiyada markay iyagu xeryihi ku adkaatay suuqina soo yar xidhmay nacfi badan oo la heli jirana iska yaraaday xeradii yareydna laiskugu soo gol raba in laska tuuro oo laiska riixo yaa beryahan waxaa laisku timbareeya khaariji weeye takfiiri weeye iyo baryahan taas macno darada waa iska siyaasad waa takfiir siyaasi ah khaarijnimo siyaasi ah wey waa kalaam diblomaasi oo la raba in isku riixee taa iyadoon lagu khaldamin taa ayaan lagu khaldamin taa aad iskaga ilaaliya ayib imaamu shaafici muxuu qabaa saaxirku inuu muslim yahay a'immada kalena maxay qabaan waa gaal bay dheheen abu xaniifa iyo maalig iyo axmed waxay leeyihin waa kaafir ninkan saaxirkee islii fadhiya gabdhaha sixire ee asxaabu ulqi ay ku rafaadeen walaas midka cilaajiyey ninka rogay afar boqoloo shilin baa inti la qaataa wadaadkan beryahan fahmi laha bal fiir xaalkiisa oo islaantaasu iga jeclaya bal soo jeeda oo alaabtaa ka socota isli iyo nairobi ee lagu baabaayo ragga sameeya ee salaadaha tukada masaajidda joogoon qayb aan u aqaano imaamu shaafici agtiisa waa maxay muslimiin caasi ah weeye a'immada kale maxay leeyihiin gaal geesa waaweyn way leeyihin in la dinaa waa waajib shaafici waajahmi maana maqal amada kale waa khawaarijna weligan maana maqan ruuxaan qaan gaarin lama tagfiiran karuu shaafici leeyahay waana imaam min a'immati sunna intooda kale jumhuuru culamaaءi اlmuslimiin maxay leeyihiin ruuxu marba hadduu caqli leeyahay waxaana aan lagu qasbin gaalnimana uu ku dhaco waa la gaalaysin bay leeyihin wiilka sideed jirka ama sagaal jirka ama toban jirka ah ee wax kala garanaya hadduu gaalnimo ku dhaco waxaa loo tagfiirin bay dhaheen sida odayga sideean jirka loo tagirinayo maaa caqli baa laga helay bay dhe maxbuu kala garanhaya waa kaas salaada tukan ee xoolaha bixin ee hawsha qabanay reerka lagaga tagay biilka maamulhay nin waa nin weyn soomahaya xajinhaya cumraysanhaya maxaa ka maqan bay ninka ya meeqaa jirta adeer inay yaxyaa ninkan ah. dhib ma laha inaad wax ku fahantaan baan rabaa wiilkii ha dhawrine inaad wax ku fahantaan baan rabaa wiilkii aan la eegin in wax lagu fahman baan u jeedaa culummadii baa saa iskugu khilaafsan culummadii baa halkaa u kala tagta jahligii in la iskugu cududaaro masaa'il kufri khaasatan bay ku kala tageen ta'wiilka fii masaa'il kufri bay ku kala tageen intaasoo masale isku hayaan waxay isku waafaqsan yihiin in shardi uu yahay litakfiir maanicna uu yahay labadaa basaaba jirtaba maba jira mis kale oo mslimiin isku waafaqeen an yakuuna ruuxa la gaalaysiin in caaqilan mukhtaaran basaa mujmaca mawaanicdana maxaa mujmac ka ah alikraahu wa cadam اlcaqli in lagu qasbo ama aadan caqli lahayn wixii ka dambeeya waa mukhtalaf baashu marka waa baal siyaasadeed aan ladin waaafayni markaad maslau takfiir aad rabto inaad baratona kitaabu ridda ka akhriso kitaab walba kitaabu riddaa ku jira kitaab alxuduud baa qolyaha ku keena kitaabuljinaayad bay ku keenaan qole kitaabu siyar bay ku keenaan halkaa ka akhriso kitaabay salafku ka qoreen alkufr watakfiir ma jiro waa taxadda in la keeno selaf qarnigii koobaad iyo labaad a'immada ahay xarbi ka mid yahay raggii la halmaalay kitaabay ka qoreen dawaabit اlkufri watakfiir cinda ahli sunna la soo heli maayo waa hawlo iska siyaasoo la samaystay wey dawaabit takfir cinda ahli sunna maba jiraan wax la yihahdo maxaan kuu soo sheegay asal ay gooni leeyihiin ahlu sunna maba jiro fi اlkufr wاtakfiir kulli waa usul mushtaraka ah ama mutafaqa ah ama mukhtalafo ah yaa marka lagugu khaldina hawshaas mawaanic atakfiir cinda ahli sunna ma jirto shuruud takfiir cinda ahli sunna ma jirto waa iska sheeka waa awhaam iyo khayaalaad labaatan sano hadda kor lasoo dhaafi annagu nagu lugooyo wadaadda intay kutub noo qoreen saan akhriyan aan maxaanmoodayna alaab bale ka dhacdan ku rukusana ku baaba'anay waxba kama jiraan idinkuna ardaytiina baxi sameeya anugu markaan muddahado toban sanoo dambaysa masalada daba taagnaa ma helin wax la yihahdo madhab khaas ah ahlu sunna waljamaaca fi اlkufri waاtakfiir saas darteed baa manduumada waxaa ku jira bayd ah walaysa lisuniyati اkhtisaasu bimadhabin yulfa bihi اlkhalaasu ahlu sunnuhu ma laha madhab ay la gooni yihiin oo lagaga badbaado bidcada fi takfiir ma jirto waa maa waa madaahib mushtaraka markaad leedahay madhabka ahlusunna iskale maxaa looga jeedaa waa haddii lagaa helo waxaad ka badbaadaysaa takfiirkii bidciga ahaa haddii lagaa waayona waxaad ku jirtaa takfiirkii bidciga ahaa asuniya macnahedu waa maxay lianna waa muqaabil bidca haddaad tiraada shaygan waa madhab ahlusunna waa maxay wixii ka soo horjeeda madhab ahli اlbaaطil wa ahli اlbidc weeye qadiyadda ummadda yaan lagu khaldin waa masأala fiqiya culummaduna ay kaga hadlaan kitaab اlxuduud wa kitaab اridda qayb laisku waafaqay qayb laisku khilaafay bay leedahay usuul mushtaraka wa usuul muxuu ahaaye mukhtasa yaa kala jirta ushuusa mukhtasada ah waxaa weeyaan daaifo dawaa'if baa la gooni noqon dawaa'ifna meel bay mari iyo mid laga wada socdoo kale sidii kii aan soo sheegnay tacriifu alkufri oo ah cadam اliimaan howlahaas markii inaan baraajiyo munaasab bay ahayd wuxuu uhi sheekhu walaa uxibu الsalaa salaada ma jecli khalfa ahli اlbidaci dadka bidcada u saaxiibka bidcada dadkeeda in lagu daba tukada ma jecli buur iyo wala salaata calaa man maata minhum walaa uxibu salaatay ka dhigan tahay ma jecli in lagu tukado calaa man duul maata dhintay minhum min ahli اlbidac ahlulbidac imaam inay ii noqdaan salaad aan ku xidhoon daba istaagana ma jecli bu koodi dhintay inaan janaaso ku tukadana ma jecli horaan wuxuu ku soo waday sheekhu u fiirsahad wuxuu ku soo waday madhab ahlu sunna sidaa weeye wa yarawna hadda muxuu ku yidhi anaan jeclayn xarb ismaaciil kirmaani madhabkaas asagaa isku tiiriyey jamaaca min ahlicilmina waxay u tiiriyaan madhabka asaga ah qayb ka midoo weliba qaybta hore ah asxaab alxadii ba u tiiriyaan alimaam qawaamu sunna abulqaasim qawaamu sunna kitaabkiisa eh, alxuja fii bayaan almaxaja mujalladka labaad safxada lixdanaad wuxuu yidhaahdaa wa asxaabu اlxadiiثi laa yarawna الصalaaةa khalfa ahli اlbidaci asxaabu اlxadiiث ma qabaan in ahlu bidco lagu daba tukado limaada lianlaa yaraahu اlcaamatu fayafsuduuna bidalika buuri caamadu intay aragto saysan ugu fasahaadin wadaad ahlubidaca adoo ku daba tukan baa lagu arkay caamadu waxay dhihi sheekhan sheekh cajab qaba weeye war inoo geeya maxaa jira waa ninka xumaaye ma xumay sheekhiil baa ku daba tukanhaya maalin dhaweydi aafadaa si looga badbaado asxaab alxadiid waxay qabaan buu ku yidhi ahlulbidac inaan lagu daba tukanin sidaa qawaamu sunna asagu soo goori meesha uu xarun ismaaciil kirmaani asagu masalada isu tiiriyey alimaam ibnu mundir ayaa asagu insaafay oo masalada wuxu uhi waa masale khilaafiya kitaabkiisa alawsat fi sunani mxuu aha walijtimaaci wاsunan mujaladka afraad laba boqol soddon iyo saddex buu kaga hadlaa in selafka isku khilaafeen ayib ta laga hadlay waa maxay la soco hadda ha khaldamin bidaarisbiq bay kugu gashaay ha sakatinin waxaa laga hadlayaa ahlulbidaca aan la takfiirinin baa laga hadlaaya ahlulbidaca aan la gaalaysiinin baa laga hadlaaya kuwa iyagu la gaalaysiiyey itifaaqan lagu daba tukan maayo gaal yahuudi ama nasraani miyaad ku daba tukan maya kanna hadee waa la gaalaysiiyey ma murtad baa lagu daba tukadaa see wax kaa yahay waxaa laga hadlahayo waa nimanka bidcadoodu aysan gaadhsiisanayn gaalnimo weeye taas markaa aad yaan lagu khaldamay wayna iman doontaa qolyo uu ku odhan doono ahlulbidaca haddaad gaalaysiin weydo adiga awgeeddaa gaalooya ku dhihi doonaa ma ninkaasaad ku daba tukan marka waayahay abadan ali axmed xambal baa waxaa la weydiiye oo la yidhi afatakrahu الsalaaةa khalfa kuli ahli اlbidac ma necab tahay oo ma karaahaysanaysaa ahlulbidaca kulligood inad ku daba tukato markaasuu yihi ahlulbidaci laa yastawuun fiqiga u fiirso war ahlulbidcu ma sinno yihi say kaa tahay ardayow ahlulbidcu ma sinno qayb baa la gaalaysiin qayb baa la tabdiicin oon gaalnimo la gaadhsiinaynin hawshu ma sinna buui ragga soo guuriyey waxaa ka mid a muxuu ahaayey xarbi baa ka mid a markaasuu xarbi wuxuu yidhi wa madhabu abi cabdillaahi waxaa weeye anlaa yusallaa khalfa ahli اlbidac abi cabdillahi madhabkiisu waxaa weeye inaan ahlulbidac lagu daba tukanin hawshaa marka aad iskaga ilaaliya marka waa marka guudo hawsha ay si guud u socoto wey haddii laakiin bidcadu ay barato oo muslimiinta wax sunniyaaba ku yaraado beledkaa la joogaan ka hadlayna muslimiinto dhan ma ahe tuulo aad joogtiiy magaalada ku nool shabaaba baad aafowday magaalooyinku isku fusqi mayso maogid magaalada khamrada ku aafaysan midbaa zinada ku aafaysan midbaa jaadku sidii khudaarta loo cunaa qolyaha dhaantada ku aafaysan ayagu sidii qolyihii reer macalin oo kale oo baashi had iyo habeenba tumhaya magaalooyinku isku cudurra ma aha ma tahay mise ma aha bidcadu meesha hadday ku badato maxaa tala ah axmed wuxuu yidhi bidcadu meesha hadday ku badato nimaadan garanayna ha ku daba tukanin axmed baa la weydiiyey waxaa la yidhi anoo masa anoo socda yaan aqimaad masaajid maqlahaya wuxuu hi axmed waagi hore hawsha waan fududayn jiray amaa idaa kaurat اlbidacu falaa tusalli ilaa khalfa man tacrif binasihi waa sida dabaqaat اlxanaabila mujaladka koobaad konton iyo sagaal naska axmed ka fiiri dabaqaat اlxanaabila mujalad koobaad safxada konton iyo sagaalaad bidcadu hadday badato nimaadan garanaynin sunni inuu yahay ha ku daba tukanin taa macneedu waxaa weeye salaadaada u meelday oo ilaasho weeye mooyeene dadka gaalaysiin ma aha waad ifahanteen baan u malay waa salaaddii arkaanta islaamkii ti xoog badnayd weeye bacda tawxiid illah dad ruuxaanna tujin ruuxaan la qooriyey oo fiican oo caqiidadiisii iyo iimaankiisii faasiq ahayn oo mabaa rabaa ilaahay bay inoo hortaageen annagu waa daba taagannahaye ergadaa ka hadlaaba haddaad ahlubidc daba istaagto iyo faasiq meeshan waa darajo iyo mansab la qoodhiyo oo ruux muslima fiican loo qoodhiyo hadday bidicdii baahdo buui ruuxaadan garanaynin caqiisa ha ku daba tukani bimacnaa waa maxay salaadaada u meelday ee ma aha axmed wuxuu ku leeyahay dadkao dhan safka mar safka mar ma aha gaalaysiina maahae la soco waa salaad waxa laga hadlaayo waa goorma waa markay bidcadu badaato sufyaan thawri baa le dadka muslimiintaa ka war wuxuu yidhi almuslimuuna kulluhum cindanaa calaa wuxuu yidhi calaa xaalin xasanatin muslimiinta kulligood annaga agtanadu qalbi wanaag iyo malo wanaagsan baan kula dhaqmaynaa wاlmuslimuuna kulluhum cindanaa calaa xaalin xasanatin wuxuu yidhi ilaa rajulayni laba mooyeen laba nin ayagu malagood baa galayba waa labadee sufyaanow wuxuu yidhi ilaa saaxiba bidcatin aw saaxiba sulطaanin buuri nin boqortooyada dawladda daba rucleeya iyo nin bidca dhex fadhiyama inta kale waa maxay waa calىa xaalin xasanati lalakaa'i baa soo gelay bisanadin xasan mujalladka koobaad laba boqol sagaashan iyo sagaal kitaabkiisa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunati waljamaca marka qadiyadu waa middaas marka waa masala khilaafiya marka bidacda yararka laga albidaca alkhafiifa laga hadlaaya ama bidcada khayr mukafada laga hadlahaya koolba waxay u khuduucaysaa maslaxada haddaad ka yaabasa caamo inay ku aafowdo ha ku daba tukanin haddaadan ka yaabaynin inaad ku daba tukatana waa kuu bannaan tahay inaad ka tagtana waa kuu bannaan tahay bidcada mukafirada ah ninka laga helo lagu daba tukan maayo taa iyadu muran ma laha taa ayaan lagu khaldami sheekhu wuxuu uhi walacwaru kii indhoolaha ahaa ama weershaha ahaa ama ishal ah addajaalu beenta badnaa khaarijun kii soo baxaayo wey laa shaka shaki kuma jiro fii daalika arrinkaas soo bixidiisa ah wala irtiyaaba dareenna kama jiro wahuwa akdabu اlkaadibiin intaad been sheegta midka u beed badnaana weeye dajaal dajaal lacawrad somal way taqaanaa wax hadda sharc u baahan maaha waa calaamadahaas qiyaamada ee waaweyn wuuna soo socdaa nabi walbana nabigu inuu ka digi jiray buu sheegay nabi walba ummadiis waa oga degi jiray nabigu aad ba oga digey ummadduu kala hadlay si hoosiya si bareer ah iyo muxaadaraad iyo khuaba waagi dambe wuxuu ku yidhi waaad wax kale haddaad fahmi weydaan laba qodob iga qabsado saxaaboy dajaal rabbinimuu sheegan doonaa waxaadna ogaataan ilaa aad dhimataan rabbigiina arki maysaan lam taraw rabbakum xataa tamuutuu tilmaantaa miidayn ka dhumi buuhi haddii lagu yidhaahdo war hebel baa iman doona rabbi sheegan doonaa oo inaad beenta seen ku ogaadaa haddaad caqli yartoo dabaalba tahay ma bini aadan socdaa ma makhluuq socdaa rabbi kuu noqon kara oo adoo kale ah wax kale haddaad fahmi weydo bal intan qabso waa maxay war indhaha saari mayse allihii ku abuuray adoon dhimanin adoon aakhare tegin allihii ku abuuray indhaha ka qaadi mayse tilmaan kugu fila soo maaha midda kale rabbigiin ma indhala kanna waa ilweersh ilbaa fuuqsan oo intaa la eg oo soo yuucan ninkii isha eberka ale halkana rabbi baan ahay ku haya beenaalo weeye masiixa dajaal weeye inuan aafaynin nebigu inooga sii degey naaruu wataa gobi naar oo qulqulhayo ood naar moodi dad gashana biyo caadi iska noqon janno noqon ku dhuflaymayso ruuxu intuu qabtu dhintaan dilaan soo noolen halkaa ruuxna wey ruux labaad ma jiro cirku intuu fallaalo u tuura iyagoo dhiil ka soo noqon hayaan adduunku roga afartan maalmood ayuu adduunku ku rogahayaan waxaan madiinee maka ka ahayna waa dul istaagahaya ama waa geli karaa ninkaas nabigu waa ka digay waxay culmadu isku khilaafeen laakiin ma insiba mise waa jin wuxuu horta dajaal ma bani aadam baa mise waa shaydaan wadaadda waxay leeyihiin waa shaydaan isu ekaysinaya bani aadam sida malaa'igtu iskugu ekaysa bani aadamka markay doonto markay doonayo wax shimbir iyo wax duulahayo ilaan tashakul bay leedahay malaa'igtu shaydaan weeyay leeyihiin kaafir ah laakiin suu dadka u khaldo bini aadam isu okeysiinaya wadaadda waxay dhaheen ma ahe waa bashar bini aadam weeye aafaysan oo shaydaan ah hadduusan bashar ahayn nebi maxamed iyo saxaabadu ma aysan moodeen ibnu sayaad soo garan maysaan ninkii yahuudiga ibnu sayaad ee ku noolaa madiino ee kharibnaa baa marar badan loo qaatay saxaabada qaarkood baaba ku dhaartay inu asaga yahayba tay nabiguna mar buu mooday waagi dambena waa caddatay inuusan ahayn hadduusan bashar iyo bini aadam wuxuu ahayn nabigu iyo saxaabada barkeed ma isun u qaateen ibnu sayaad oo maysan qaateen qolyaa waxay leeyihin maye waxaa waye asagoo shaydaana ayuu isku ekaysiin karaa dad asagoo inuu asagoo shaydaana yuhuudigii yaraa ibnu sayaad inu iska dhigay so ma dhici kartay dheheen waa laisku hayaa alimaam cabdiraxman yaxya almucallim alyamani wuxuu leeyahay daahirku waxaa weye ninkaasi shaydaan wey yatashakal fii suurati insaan say doonaba ha noqotee waxaa weeye taasi waa iska furuuc caqiido weeye ninkan inuu soo baxaayo ummadduna ay ka degtay ambiyaduna ay ka degeen iyo rusushu nabigu inooga diida hawshaas ayadaa ah. waa in la ogaado waxaa inkiray ahlu qiblaha kulligood way ogol yihin hawshaa inuu soo bixi doono bacd alkhawaarij wa bacd almuctazila bacd alkhawaarij wa bacd almuctazila suuraةu kahfi awalkeeda hore ninka akhriya ee ku wardiya inu ilaahay ka badbaadin yuu nabigu inoo sheegay xadiid xasana bacdu ahli cilmina ay saxiixiyaanba sheekhu wuxuu uhi wacadaabu اlqabri taasi waa min almusalamaat alcaqadiya wax badan wakti badan kusii bixin mayno qolyaha hadda inkiraa jooga hadda waxaa jooga <laughs> qolyo inkiraa nool oo islaamna sheegta adilada ku timid iyo ijmaaca salaf saalixi meesha waa ijmac qaطci ah wey ninka inkira waxaa weeye xujadaa lagu oogi waa loo sheegi hadduu muran ka keenana hoosta laga xariiqi warka waa iska kooban yahay wa cadaabu اlqabri qabriga cadaabkiisu xaqun dhab weeye waana shay dhachaya waana iman doonaa yus'alu cabda addoonka waxaa la weydiin can rabbihi rabbigii baa la weydiin marka qabriga lagu geliyo rabbigu ku abuuray baa lagu weydiin eed caabudaysay warabu hunaa almacbuud ilaahay la caabudahaya baa lagu weydiinaya wa can nabiyihi nabigii aad rumaysnayd baa lagu weydiin wa can diinihi diintii aad ku dhaqmaysaa lagu weydiin wa yuraa waxaa ruuxa la tusi meesha lagu xabaalay maqcadahu booskii uu ku lahaa min aljannati jannada oga booska ahaa iyo awinaari ama naarta naarta meeshaad ka gelaysa haddaad ahlu naar tahay baa lagu tusi janna haddaad ahlu janno tahayna waa lagu tusi ilahi subxana wa naarna hanaga badbaadiyo jannadaa dadka la tusaya allah nagu daro subxaana wa tacaala masalada marka masalatu cadaab alqabr cadaab alqabr waxaa waa adilo badan baa ku timid adilo aad u fara badan ayaa ku timid xagga sunnada marka la yidhaahdo xagga qur'aanka ishaaraad yaryar baa ku yimid aayadda ugu xoog badan xagga dalaalatu cadaab alqabri waa aayadda ku jirta suuratu haafir aw suuratu mu'min waxaaqa biaali fircawna suuءu اlcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya وyومa تquuم الساaعaة أdkhilu آla فircawna أشhaد الcadاab aيadda maxay ka harad وxaaqa بآli fircawna suuء الcadاab الnaaru yucraduuna عalayha غuduwa وcashiyan bal galab iyo aroorba bedhigori waagii berye gabal ka dhacba naar baa loo bandhigaya lagu kelkelinhaya naartaasi waa cadaabuqabrigii wey inay cadaabuqabri tahay waxaa u daliil ah waxaa la yidhi wa yowma taquumu saacatu qiyaamo markay dhacdana maxaa la odhan adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab kii weynaa wuu sughayaa kii weynaa ee aakhariya jahanabo waa u yaallaa laakiin intay hadda xayaatulbarsak ku jiraan ayaa la sii naarahaya maxaa yaele carduhum cala annaari guduun wa cashiyan wuxuu dhacahayaa intaan qiyaamo la gaadhin intaan qiyaamo la gaarin waa laba xaalo intuu noolaa iyo intuu dhintay soo labadan maaha aayaddu waxay ku tihi marka aakhare la gaadho naartii u adkayd baa lagu shubi doonaa fircawn iyo dadkiisiiyo asaguba inta ka horaysana galab iyo aroorba waa la cadaabi baa la yidhi galab iyo aroorka waa laba qaybood fircown asagoo bannaanka joogo oon in la cadaabo galab iyo aroorba iyo in qabriga lagu naaro intuu bannaanka jooga lama cadaabi jirin soo sidaa maaha waa ninkaan nabi muuse dhibay baa ee rogay goormaa la cadaabay maxay aayaddu ka hadashay marka cadaabu اlqabr waa min asrax اdalaa'ili calى hubuuti cadaab اlqabri fi اlqur'an اlkariim si kastaba noqota xayaatada loo yaqaana xayaat اlbarzak saddex nololba inagu aan leenahay noloshan adduunka aan ku joogno iyo midda aakhare iman doonta iyo midda inta aan aakhara dhicin adduunna laga tegey adduun markaynu ka tagno aakharana aynan gaadhin oo dadka aan la soo bixinin xisaabna aysan dhicin nolosha lagu jira ayaa laya xayaatu barzakh wa min waraa'ihim barzakhun ilaa ywmi yubcauun wey xayaatadaasuu ka hadlo sheekhu cadaab qabrigu waa shay jira adilada ku timid ee axaadiita waa axaadiiu mutawaatira kaiira tuujib اlcilma ibn abi caasim baa sidaa caddeeyey ninkii inkirana waa ku gaaloobahaya ee aadna ha layskaga ilaaliyo wuxuu hi axmed xambal cadaabu اlqabri xaqu laa yunkiru ilaa daalun mudilun waa shay dhab ah mana inkiro ilaa daalun mudilu abaqaat اlxanaabila buu hadalkaa ku yimaadaa masale yaroo muhiima ah, aimmadu isku maandhaafeen aanu marka kad ka hadalno cadaabu lqabrigu maadaama uu sugan yahay uu jiro shayga xaq la yidhahdo laba isilaax baa loo isticmal hadda kahor dhan waan soo sharxay ila tahay shaygan waa xaq haddii lagu yidhahdo laba macnuu noqdaa waa shay jira oo iman doona ama dhacahaya marka ama wax xun ha noqdo ama waxsan ha noqdo iyo xaqa in looga jeedo waa shay xaq ah didkiisana waa baail xaqun diduhu اlbaail iyo xaqun diduhu اlmacduumu ayaa la yidhaahdaa waxaa lagu dhihi asixru xaqun maxaa looga jeedaa sixirku waa fiican yahay ma aha ee waxaa looga jeedaa wax dhaco weeye wax jira weeye waxaa lagu dhihi alkhayaanaةu wاlkadibu waa xaq waa maay way dhacdaa oo waa la sameeyaa baa looga jeedaa xaqaasi marka didkiisu waa maxay waa alcadamu wاlmacduum xaqna didhu did اlbaail waa maay diinta islaamka waa aq baai waa maay wixii ka soo jeeda waa baail shaygan waa xaq wixii ka soo jeeda waa baail idan xaqun didhu albaail wa xaqun didhu اlmacduum tan marka waa tii xaqi didkiisu uu baailkaa iyo xaqi didkiisu uu macduumkaa intuba waa ku jiraa waa xaq dhici doona lama waayahayo wy waa xaq harci ah diintana sugtay wixii ka soo horjeedana waa waxba kama jiraan wey masalada marka waa sida waa imtixaan lagu kala saarayo munaafiqi iyo mukhliska ruuxa muminka daacadda iyo waxaa lagu kala saarhayaa munaafiqu leh haddii nin walba uu ashahaadanhayey oo uu tawxiidsanayay uu salaadahayay wa xisaabu macaallah in la yidhi goorma lakala bixi intaan qiyaamaba la gaadhin qabrigaa lagu kala bixi isagoo halkaasu maray culammada kale ee muslimiinta waxay u badan yihiin ummadii horey inaguba cadaabuqabrig waan maraynaa qolyahaa saayidii baa sii kala jabay ibn cabdilbar asagu wuxuu yidhi cadaabuulqabr wuxuu khaas ku yahay mu'miniinta iyo munaafiqiinta islaamka sheeganaya gaalada waaweyn iyo yuhuud nasaarada iyo majuusta iyo kuwan waaweyn cadaabulqabr lama marin mayaba waxaan u jeedaa fitnat اlqabr fitnat markaan ka soo hore tu labaad aan u gud masle ah fitnat اlqabri oo inaa imaan doonto way socotaa intaanan ka reebinba ila muxuu ku yidhi yus'al اlcabdu can rabbihi cadaab اlqabri waa shay tan oo ku xidhan waxaa loo yaqaanaa fitnat اlqabri iyo musa'ala loo yaqan laba masalo sheekhu isa saaray cadaab اlqabri waa naarta lagugu afuufi iyo daaqadda jannada lagaaga furay ama cadaabka lagaaga furahayo weeye marka cadab qabr laga hadlaayo ilan alqabru ima rawdaة min riyaad اljanna aw xufraة min xufar الnaar fi صaxiix waad garanaysaan ruuxi wanaagsanaa janna iyo daaqad baa loo furay qiimo badan ruux xumaana naar baa lagu soo dayn kaa waa cadaabuulqabr intaan cadaabuulqabriga lagugu sii daynin soo su'aala kama horeeyaan taasaa fitnatulqabri loo yaqaanaa man rabbuka wamaa nabiyuka waman nabiyuka wamaa diinuka taasaa la yidhaha fitnatulqabr middaas markaan u soo gudubna ibn cabdin wuxuu leeyahay waxaa su'aalaha la weydiin keliya mu'miniin iyo munaafiqiin gaalada waaweyn la weydiin maayo maxaa jira gaalnimo inaan ku dhintana waa loogaa warkoodana wuu cad yahay ay dhintaane qabriga la geliyaba naar baa lagu furhayaa bu lyu imtixaankan iyo su-aalahan waxaa la marinhayaa mu'miniintii iyo munaafiqiintii isku lablaa adduunka een la kala soocin baa meesha lagu kala soocahaya fitnaة اlqabri khaasaة biاlmu'miniina wاlmunaafiqiin ibn cabdilbar baa yidhi culamada inteeda kale waxay leeyihiin gaalkii iyo mu'minkii iyo munaafiqi kulli su-aalaha waa u yaallaan marka intaas waa inta ku saabsan mas'alada khilaafkeeda yaa inkira cadaab اlqabr iyo fitnaة اlqabr iyo musa'alada dad yar oo muctasile ah nin diraar ibnu camrin la yidhaahdo oo muctasili ah iyo nin la yidhahdo yaxya ibnu kamil iyo bishir almarisi kooxdaasaa inkirta dafirta dad yaroo mucsilada ah intooda kale mucsilada badankeed ahlu qiblaha intooda kale cadaab اlqabri iyo musaa'aduba way sugeen mana dafiraan mana dafiraan hawsha ayadaa yaa su-aasha la weydiin cadaab اlqabri yay ku dhacaysaa ahlu qiblaha badankood alruuxu waاljasad ruuxda iyo jasadka wada socda daa'ifa min ahli اqibla oo ibn xasan ka mid yahay waxay yidhaahdeen su-aalaha waxaa la weydiin lana cadaabi ruuxda keliya qolyo waxay yidhahdeen saddexaad jasadka keliya oo laakiin dareen leh dareen leh ayaa la cadaabi madaahibtaa waa jiraan waa furuuc fiqiya caqadiya laisku khilaafsan yaho hoose sheekhu wuxu uhi wa munkarun wa nakiirun munkar iyo nakiirna xaqun dhab weeye wa humaa labadaa malag fataana alqubuur qubuurta dadka wax fidneeye ee su'aalaha ee imtixaano wey interviewga nimanka qaado wey malaa'igta qaada nas'al اllaha ahabaata sugnaansho in xaqa nagu sugo yuhabit اllahu اladiina aamanuu biاlqowli الhaabiti fi اlxayaaةi اdunya وfi اlaakhira munkar iyo nakiir waa laba malag mid walbana magacaasuu wataa munkaru wanakiiru bimacnaa muuqaalkooda iyo shakligooda iyo qaabkoodaa ruuxu ka didahaya bini aadam ooma eko malaa'ig ooma eka dadka malaa'igta la way quruxsanayde shayaaطiin iyo jin ooma eko waa nooc kale hadalkoodana waa kanooni indhahooda dabbaa ka kiciiyo nuur ma fiirin kartid adoo dhan baa salsalahaya marka inay kuqarqariyaan oo furuhu kaa dhumaa loogu talagalay ninka horaanba sugnaana wax walba haddii la sheega dhaqaaqi maayo xaquu ku dhaabaabicinaya ninkii horaan baa laba aflaynhaye mxuu ahaaye wadna fugla ku bilaaban hanqarhkii iyo su-aasha keliya wadnaha kala bixi wuxuu doono afku kala qaadahaya wa munkarun wa nakiirun xaq labadaa malag ahlu sunna o dhan iyo ahluqibl o dhan baa qaba muctazila waxay dhaheen laba malag weeye laakiin ha laga daayo munkarun wa nakiir magac xumadan malag baa la isku ogaaya nakiir wa munkar magaca suuragal may dheheen bacd kulligood ma aha waa aflagaaday dhaheen in malag ilaahay la yidhaahdo munkarun wa nakiirun waxaa lagu yihi magac bixinta allah iskale annagoo maanan bixinin wiil adugu dhasho hadduu yahay madaxa oola baxday ku taalla muctasiliyow laba malag weeye allihii abuuraa magac u bixiyey asagaana kaa yaqaan soo warbadni ma ah muctasilada waa caqliba wax alba ku dayhayaan macno lahayn wahumaa fataana alqubuur nas'al laha habaata halkaa hainoo joogo wallahu aclam